bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu waالsalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatanaad ee ka mida min annubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray dalaalat اlalfaad ayaa inoo soo socotay oo sheekhu qaybiyey dhowr taqsiimna aynu soo maray taqsiimun aakhar biictibaari maxalli dilaala taqsiimkan wuxuu ku saabsan yahay dilaaladu meeshay ku tacalluqaysa iyo meesha lafdigu wax kaa tusahayo marka la eego ayuu lafdigu wuxuu u qaybsamhayaa mantuuq iyo mafhuum wuxuuna sheekhu yidhi allafdu lafdigii carabigahaa in dalla cala almacna macnaha hadduu ku tuso min xayu annuطqu bihi ku hadalka lagu hadlay talafudka lagu hadlayba haddaad macnaha ku fahmayso wadcan fa mantuuqun baa la yidhaahdaa waa mid mantuuqa lafdigii haddii dilaala wadciya uu kuu tusayo cala almacna talafudka uu ruuxa mutakalimka ama mukhaaabka mukhaaibka uu ku hadlayna aad ka fahmayso adoo lafdiga le waan ka fahmay fa mantuuqun baa la yidhaahdaa wailaa haddii lafdigii uu macno ku tusahayo laakiin uusan min xayu nudqu atalafud bihi kugu tusaynin famafhuumun baa la yidhaahdaa mafhuumku markaas wuxuu noqday waa dalaalat lafdi cala almacnaa laa min xayu nudqu bihi intii hadda aad soo tiri maadaama duqa aad tiri waa dalaalatu lafdi cala almacnaa min xayu atalafudu bihi unbaad kana bedeli oo dihi waa dalaalatu lafdi cala almacnaa laam fii maxali nudqi lafdigu ka dalaala wadciyahan kuuma tusahayo laakiin ninka luqada yaqaana macno laazim ah oo lafdigaasi ka laasimahaya ayuu ka fahmahaya wlmantuuqu mantuuqi buu hadda u qaybin doonaa hadda wuxuu u gudbay taqsiimu lmantuuqi ilaa <clears throat> nasin wa daahirin ilaa aakhirihi mantuuquu qaybin doonaa mafhuumkana uu qaybin doonaa mafhuum muwaafaqo iyo mafhuum mukhaalafo u qaybin doonaa marka lasoo khulaaseeyo Eh, kan manduuqa ah marka lasoo khulaaseeyo eh, marka hore waxaynu dhahaynaa eh, allafd lafdiga mufiidka ah imaa anlaa yaxtamila ilaa macnan waaxidin awlaa baad u qaybay marka koobaadba lafdigan inuun hal macno mooyeen wax kale uusan aqbali karin labadaasu u kala jabaa midka macnaha besa kutusahaye macno labaadna aan ixtimaalin nas baa la yidhaahdaa imaa anlaa yaxtamila ilaa macnan waaxida ilaa macnan waaxida fahuwa nasu kaas fahuwa nas iyo inuu macaani badan ku tuso oo wuxuu ixtimaalaa macaani laba iyo ka badan buu ixtimaalaa kaa labaad ee yaxtamilu macnayeni fa aktar ah waxaad dhihi in labada macna mid ka mida uu daahir ku yahay iyo inuusan ku ahayn ima an yaxtamila macna waaxida aw yaxtamil akara min inain min macnayen markaad tidhaahdo ka hore ee laa yaxtamilu ilaa macna waaxida waa nas bay u yaqaanaan midka macaan laba macaniya ka badan ixtimaalana waad sii kala qaybina waxaad dhihi labuu noqono inuu noqdo daahir daahir uu ku yahay fii axad almacnayeyn aw laa baad u qaybin aw laa midka daahirka ku ah fii axad almacnayeyn yaad laba usii kala jebin oo waxaad dhihi duhuurku ma min xayu اlwadcu baa mise waa min xayu daliilin khaarijiyin munfasil hadday dalaaladu calى axad اlmacaana ay daahiro tahay bixasab اlwadci luga اlcarabiyana daahira ku tahay daahir baa la yidhahdaa haddii duhuurku calى axad اlmacnayeyn uu keeno daliil khaariji ah oo munfasilana kaa muawal baa la yidhahdaa muawal ayaa la yidhaahdaa haddii marka macaani badan uu ixtimaalo midna mid kale uusan ka xoog badnayn oo cala sawaa u ixtimaalana mujmal baa la yidhaahdaa fa huwa almujmalu marka waxaa kuu soo baxay nas daahir iyo muawal iyo mujmal afartaasaa marka usuuliyiintu badankood u kala jebiyaan imaan baa muxkam iyo mutashaabih iyo mufasar kusii dara afartii toddoba marka ka dhiga way iska dhib yartahay waxaad leedahay lafdigu inuu hal macno keliya ixtimaalo iyo inuu macaani badan ixtimaalo hal macno keliya hadduu ixtimaalo nas dheh hadduu macaani badan ixtimaalayo intaasu macno lagu xambaari karo waxaad tidhaahdaa macaanida inay kale xoog badan tahay iyo inay siman tahay mid un wey gelidda lafdiga ay gudogelaysa ama lafdigu uu tusay inay cala tahay iyo inay tahay cala rujxaan ay kale xoog badan tahay hadday bacduha adhar min bacdin yahay waxaad odhanaysaa duhuurku duhuuru lafdi calى axad اlmacnayeyn hadduu min jihaة اlwadci wاluga ka yimaadana waa daahir hadduu duhuurku min daliili khaarijiyin ka yimaadana waa muawal hadday macaanidu sinaato cala الsawaa oo midkood kale ka xoog badnayna waa mujmal u baahanaya mubayini wax cadday u baahanaya khulaasadu marka waa intaa nasun wa daahirun wa haddaad marka mufasar iyo muxkam iyo mutashaabi ku dartana sheekhaaba keeni doona aan ka soconno wاlmanطuuqu wuxuu ihi manطuuqi in afaada macnan macna hadduu faa'iideeyo laa yaxtamilu hayrahu macnaha macno aan ka ahayna uusan u dulqaadan karin fa huwa nasu baa la yidhahdaa liirtifaacihi min alalfaad alfaadda kaloo wax dheeriyo ka muuqdaa saasaa nas loo yidhi wa minhu minasatu lcaruus baa ka wa minhu qowl ibn alqays muxuu yihi mxu wajiidin kajiid iraymi laysa bifaaxishin idaa hiya mxuu ahaa idaa maa nasathu walaa bimucaali marka luqunta marka ay taagta hadda saa loo faydo luqun muuqato oo cad oo wixii kale ka muuqata kana dheer wey marka nas waxaa loo yidhi macnihiisaa bannaanka yaala wax walbana waa ka baxsan yahay saasaa nas loo yidhi wa xukmu nasi markaad malaysa waa maxay anlaa yucdala canhu ilaa binaasikh lafdigu hadduu nas yahay ama daliilku nas yahay ama aayaddu ama xadiidku fii macnahu nas ku yahay lagama leexan karo lamaray usuul shariica ilaa binaasikhin maxaa yeel lama keeni kara macna isaga ka xoog badan waa lafdi laa yadul ilaa ilaa macnan waaxida nas weeye idaa walaqa اlkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsilu sabca maraat xaggee laga maraa meel looga leexda ma jiro midkiin wiilkiisa ay hadduu afka geliya ha dhaqo sabca maraat maalikiya iyo xanafiya ku jabay ayb oo nimana diiday muxuu ahaaye cadadka toddobada diiday iyo xataa in tatriib oo ciid lagu daro nimana ay cadadka ogolaadeen laakiin ciiddii ay diideen tilka casharatun kaamila nusuusta saawcaad oo kale fajliduuhum amaaniina jalda waa macneedu waa nusuus xukmu nasi waa maxay wa anlaa yucdala canhu ilaa binaasikhin iska ogaada ka zaydin oo kale zayd hadda inuu miaal dhow yahay mushaku kugu soo qabtay ayib ka waa ka baxnay aw ixtamala marjuuxan fadaahirun kalasadi wuxuu yidhi lafdigii aw ixtamala wuxuu ixtimaalaa macnan marjuuxan iyo macnan raajixan baa hadda meeshu kuu qadaran macnan marjuuxan laga xoog badan yahay wey iyo macnan raajixan fadaahirun baa lafdigaa la yidhahdaa iyo naskaas macnaha raajixa daahira macnaha raajixa ayaa daahir kale waa marjuuxan waa muxtamal daciifa kalasadi ka lafdi اlasadi wuxuu daahir ku yahay fi اlxayawaan اlmuftaris wuxuu ixtimaalaa rajul shujaac ninka geesigana waa ixtimaalaa marka la idlaaqo xayawaankan muftariska ugaadhsadee dadka baaba'shana waa la yidhaahdaa markuu isagoo saa lafdigoo sidaa u dhartiran uu ku yimaado xageed ku xambaari raajix baad ku xoog baday oo ah inuu yahay libaax la arkay ra'aytu asadan baa nin yidhi maxaan leenahay waxaad aragtay libaax see u akaa noocee ahaa ayb ila asagaa daahir hadduu dhaame waxaan u jeedaa nin geesi ah de raacinaan leenahay wax asalki noo diida ayb qarinana lamada imanin marka saasaan ku ambaarana w xukmu aahiri waa maxa isaguna xukmu aahir lafdiga daahirka xukumkiisu waa annahu laa yajuusu اlcuduulu canhu ila bidaliil lafdiga daahirka lagama leexan karo macnihiisa uu daahirka ku yahay ilaa bidaliil ilaa binaasikhin kan la odhan maayo ilaa bidaliil wey lannu daahirku wuxuu ixtimaalaa in la leexiyo meel loo awilo oo macnihii marjuuxa ahaa ee oo kale hadda in loo leexiyo waa ixtimaala laakiin waa inaad daliilka qariinu noqon karaa qiyaas buu noqon karaa daliil kaleo khaarijuu noqon karaa lafdi kaleo caamuu noqon kara saasaan ku xambaarayna ayb xurimat calaykum اlmaytatu baa la yidhi waa lafdi caama wuxuu daahir ku yahay ajzaada meytadoo dhan dhogorteeda harageeda lafteeda iyo luddeeda kulli in ilaahay naga xarimo halla akhadtum biihaabiha fantafactum bihi xadiidkii maymuuno ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahor naskaasaa soo reebay daahirkii marka oo waan ka leexanay marka laa yajuusu alcuduulu can الظaahiri ila bidaliil taasna asna waa mujmac ka hore xukumka hore lagu xukmu الnasi laa yucdalu canhu ila binaasikhin mujmac wey wa xukmu الظaahiri waa alcamalu bihi in lagu dhaqmo oon laga leexnin ilaa bidaliilinna waa mujmac ahlulbidac iyo ahlu sunna iskumaysan khilaafin inuu yahay xukmu daahir sidaa haddii kale hawshu waxay noqonaysaa googa xagale iyo alghaaz iyo afshanbiraad marku baraabay noqonaysa taa way iska dhibyarta wuxuu ihi sheekhu wayusama waxaa lagu magacaabaa kullu minhuma min annasi wاdaahir naski iyo daahirka mid walba waxaa la yidhaahdaa muxkaman min alixkaam wاlitqaan macnihiisi baa la sugay oo la caddeeyey wey liwuduuxi dalaalatihi mid walba waxaa cad tusida uu tusahayo madluulkii iyo maqsuudkii iyo muraadka tusayaa cad mar hadday sidaa tahay muxkam baa la iska odhan karaa min alixkaam walitqaan dalaaladooda cala lmadluum baa kale xoog badan naski iyo daahirka mooye mid walba dalaaladiisu way caddahay laakiin ayada baa kale xoog badan midna laa taxtamilu macnan marjuuxan midna taxtamil intaa unbay ku kala duwan yihiin saasaa marka loo muxkumka marka muxuu kuu noqday waa waa almutadixu اlmacnaa almutadixu اlmacnaa waa lafdiga ama daliilka macnihiisu uu cad yahay caddaantaas ama ha noqoto nusuusiyo ama ha noqoto duhuur ha noqdo duhuuriye ha noqoto marka hadda muxkumka wuxuu kuu noqday almuxkama hunaa acamu min الnasi almuxkuma hunaa acamu min الظaahiri idan muxkamka wuxuu noqda macna isu keenhaya aahir iyo nas falmuxkamu cindana maxaana waa nawcaan daahirun wa nas aan iskaga tagno wayuqaabiluhu muxkamka waxaa ka soo horjeeda almutashaabihu mutashaabi kii isdheehgalay baa ka soo horjeeda mutashaabihuna marka la khulaaseey macaani badan baa lagu sheegay waa maa lam yatadix macnaahu waa lafdiga macnihiisu uusan cadaanin mar shayga muqaabilkiisa ama didkiisa uu ku cadaadaa ama lagu fasiraa marka hadduu muxkum aad soo marto oo tiri almuxkamu waa huwa almutadixu اlmacna ama waa matadaxa macnaahu wa muraaduhu hunaa waxaad dhihi mutashaabihu waa lafdiga macnihiisu uusan cadaanin mutashaabihu intaasoo macnay ku sheegana waa lagu dagaalamaa nin walba meelba ku dhuftay marka hadda wadaadku qaabka ku fasiray mutashaabih hadda wuxuu u jeedaa mujmal iyo muawalkiibuu hoosgelin doonaa mutashaabih muawalkii iyo mujmalkiibuu hoosgeyn doonaa wuxuu ihi wayuqaabilu waxaa ka soo horjeeda muxkamka almutashaabihu wahuwa mutashaabihuna wama statara allahu tacaala bicilmi wuxuu alla la gooni noqday ogaalkiisa weeye ogaalkiisa iyo cilmigiisa wuxuu rabbi la gooni noqday weeye mutashaabihii falam tatadix lanaa nooma cadaanin dalaalatuhu tusidiisa uu tusaya calaa madluuli muraadihi waqad yulicu calayhi rabbi inuu tuso ayaa laga yaabaa calayhi cala almacnaa weeye ama cala almadluul bacda asfiyaai owliyada barhkeed falaysa ma ahan haddaba mutashaabihi fii xaqihim mutashaabihan ama macnuhu ma aha agtooda mutashaabih macno bannaanka u yaalla weeye falmutashaabih marka nowcaani mujmalun wa mu'awal buu odhan doonaa khulaasadu marka mutashaabih macaani badan baa lagu dhuftay qur-aanku nusuus baa ku timid qur-aankao dhanba ku tilmaantay inuu muxkam yahay kitaabun uxkimat aayaatuhu aayadana waxay ku tilmaameen kulligiiba inuu mutashaabih yahay allahu nazla axsan اxadiidi kitaaba mutashaabiha maaniya takhshacuru minhu juluudu lan yakhshaw rabbahum aayadana waxay ku tilmaameen in qur-aanku minhu mutashaabihun wa minhu muxkamun huwa aladii anzla calayka اlkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna um اlkitaab wa ukharu mutashaabihaat hore kitaabun uxkimad ixkaamkaas waa ixkaamkii maca itqaan ahaa cadligiisa iyo sidqigiisa iyo dilaaladiisa iyo axkaamta caddaynteeda waa maxa waa kitaab muxkama mutqana bilisaani carabiyi mubiin tashaabuhan suuratu zumar lagu sheegayna waa maxay waa isshabaha qisaska qur-aanka uu ka warramayo waa isshabahiisa qisa laga yaaba in toban goor la celiyo labaatan goor ay soo noqoto fi kitaab illah idan waa isshabahdaa ayadiisa isa xaqaa'iqdu ka hadlay baa isa shabaha idan dhankaasa layskaga shabahay ama minhu eh, muxkamaatun iyo mutashaabihaatkan suuratu ali cimraanna waa agga dilaalada agga dilaa lafdi ku cad macnihiisii ama daahir ku ah iyo lafdi dadka qaarkood ka qarsoomahayo khafi ah dhankaasaa laga fiiri nima waxay dhaheen mutashaabih waa fawaatixu suwar taasiim iyo aliflaamiim iyo xaamiim iyo nuun iyo waxaas weeye wax aan la garanaynin mutashaabiha qole waxay dhaheen sida jahmiyada iyo ahlulbidaca iyo mutaawilada waxay yidhahdeen waa aayaatu sifaat aayaatu sifaatka mutashaabiha marka salafkuna waa ka diidan aayaatu sifaat waxay yidhaahdeen saddex asal baa annagu ka duulaynaa wax walba ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nabiga loogu sugay waanu u sugaynaa macnaha aan luqa carabiya ka fahnay baanu ku sugaynaa amaa kayfiyat اlitisaafi rabbi biha waxay dhaheen waa majhuula qaabka maala istawa baa layidhi istawa waxaan leynaa cudiya bicala fii luqati اlcarab wuxuu tusaa alirtifaac waاlictidaal iyo macaanida la midka ah macnaha culuwga iyo irtifaac alla waan u sugaynaa subxaanahu wa tacaala meeshu ogu idaafeeyey baana ogu sugaynaa laakiin kayfiyaة اlitisaafi rabbi biاlstiwaaءi waxaan leenahay majhuulo ma naqaano qodobka annagu waa ka duullo waxaan idhi sifo walba iyo magac walbao fi lkitaabi wasunna ku yimid ilaahay waan u sugaynaa qodobka labaad macnaha ayaan sugaynaa keyfiyadana allaan u xil saaranaynaa asalka saddexaad en ka duulla waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka asmaadiisa waxaan ka nasahaynaa mushaabahat almakhluuqaat makhluuqaadka rabbi inuu ku shabaho asmaada iyo sifaadka waa ka nasahaynaa ayib haddaba calaa mafhuumi salaf aayaat اlasmaaءi wasifaat ma aha mutashaabiha maxaa yeelay waa mutadixu dalaala wey daahiraة اlmacna wey macnaheeda uu cad yahay xagga kayfiyada oo awoodda basharkaba ka baxsan ayaa waxaan idhi alkalaamu fi الsifaati waa kalkalaami fi اdaat ilaahay subxaanaه wa tacaala waan sugaynaa daata allaan sugayna oo jiritaan rabbi baan sugayna laakiin kayfiyada daatiisu ay leedahay miyaynu naqaanaa maya sifaadkiisana sidoo kale aan yeelaynaa halkaa un baanu marinayna marka sidaasuu wadaadkaasoo ku socdaa marka aan iskaga tagno wa ama almujmalu mujmalku fa akhasu waa ka kooban yahay min almutashaabihi hadda isagu mutashaabix ku fasiray wuxuu saa u leeyahay ku qasban yahay wuxuu u leeyahay ashyaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ogaalkeeda iyo cilmigeeda uu la gooni noqday baa mutashaabih ah idan haddee marka mujmalku waa ka duwanaa mujmalku shay macnihiisu caddaanayo oo bidaliil khaarijiyin ku caddaanayo ayaa la isku ogaa marka waa inuu mutashaabihu noqdo uu noqdo markaasi akhas muتشhaaبha haasan sida أrjaxana cinda الجumهuur muتashaaبihu waa نowcaan mujmal وmuأwl muتashaaبihu waa nowcaan mujmal وmuأwl oo markaasi mujmalka iyo muأwlku waa nowcaani min الmuتashaaبih cinda الجumهuur almuتashaaبihu acamu muتashaaبiha ka caamsan mujmalka iyo muأwlkuba mujmalku iyo muأwlkuba waa laba farac ama laba noocoo ka tirsan min اlmuتashaaبih laakiin birmaawi iyo ashaaciradu iyo dadka la socda intooda waxay qabaan inaa mutashaabihu asagaa ka khaasan mujmalka iyo muawalka lannahu ama <clears throat> mujmal cafwan waan isdabamariyaan umalaynaya wama almujmalu faakhasu min almutashaabihi lannahu maa lam tatadix dalaalatuhu min xayu اlistiwaau fiiha mujmalku asagaa ka khaasan mutashaabiha ayb asagaa ka khaasan mutashaabihu wuui waa sheega dilaaladiisu annaga aysan noo cadaanin laakiin alla ay u caddahay annagaysan noo cadaanin alla waa u caddahay bacd wliya asfiyana in la tusaal laga yaaba ama almujmal wuxuu i faakhasu min almutashaabih lannahu waa maa lam tadix dalaalatuhu waa shayga dalaaladiisu aysan cadaanin maxay u cadaan weyday min xayu listiwaa dalaalada lafdig waxay u cadaan weydayna kitaabkii muxuuha miftaaxu lwusuul ilaa binaaءi اfuruuc cala usuul baa ugu fiican kutubta ka hadasha ee tartiibiyo weliba kutubta usuul fiqiga wixii kale waad ku wareereysa ayib ishtiraag unbaa inta badan ishtiraag fi اlmufradi fi اtarkiib fi الsiyaaq waxyaabahaasa inta badan yaa keena wuxuu yidhi marka maxay u cadaan wadeen mujmalow mujmal waa min ajmal الshaya idaa jamacahu markaad shayga ururiso macaanidoo dhan baa meeshan lagu ururiyey oo ku jira marka kee loo jeedaa keesan loo jeedin waad ku wareereysaa marka lishtiraakin bilaa qariina macaanidaa wadaagtaba lafdiga oo mushtaragu waa nooc min almujmali lafdu lcayn waynu soo maray lafdu waxaynu soo maray aljawn lafdu اlqur'i iyo wixii la halmaala alcayn intaasu macaani bay ku dhacdaa aljawn shayga madow iyo shayga cadba waa la yidhahdaa cascasa idaa adbara wa aqbala la yidhaahdaa alcayn waxaad soo marteen jaasuuska iyo miisaanka iyo miisaan cayn اlmiisaan lisaan wixii dureera lacagta cad waxaasna waa maxay waa lاshtiraaki lafdulcayn hadduu yimaado awlqur'i kii lagu xambaari lahaa waa duduman ma caddo waa mujmac bilaa qarina aw lirujxaani اlmajaazi xataa saawa اlxaqiiqata ama majaazkii ayaa eh, caan baxay ilaa uu xaqiiqada la sinaaday haddii marka hore uu lafdigu uusan aqiiqada xaqiiqadu ay daahir tahay oo majaasku uusan ishtihaari lahayn oo uusan la simin lahayn xaqiiqada meeshai ijmaalu ma yaaleen lianna alasla fi اlkalaami waa alxaqiiqatu walaslu fi اlkalaami waa inaga soo maray waa alistiqlaalu duuna اlidmaar walaslu fi اlkalaami اta'siisu duuna اta'kiid walaslu fi اlkalaami attabaayunu duuna اtaraaduf maxaynu soo maroo kale waxaaso dhan waynu soo maray alaam hadduu yimaado waxaan ku xambaarnaa mutabaayin inay labadan lafdi yihiin taraaduf ka dhaxayn haddii alaam yimaado waxaan lena waa mustaqil weeye lafdigan ee waa wax loo idmaariyo wax loo qadari midna ma jiro alaslu fi اlkalaamati alxaqiiqatu duna almajaaz alaslu fi اlkalaam waxaan leenahay waa alifraadu duna alishtiraaك waa inuu lafdigan macna mufrada tusahayo un mushtaraك ahayn waxaasoo dhan waa xaqaa'iq asal ah laakiin haddii xaqiiqadii iyo lafdiga majaaska ay sinaadaan meeshu waxaa ka imanaya ishkaal oo ijmaal baa yimid maxaqadaan ku xambaaraa waxaa le majaaskii baaba noqday ilaa uu xaqiiqada la simay ayb aw naxwu dalika iyo wixii intaa lamid ah oo kii yaxtamilu mima kii a yaxtamilu ixtimaala ciddata macaanin buu ixtimaalaa mutasaawiyan siman wasayaati waana iman doonaa mujmalka noocana iyo waxyaabaha ishtira keena talbiiska keena fii baabihi baab almujmal waxaa ku iman doonaa طarafun min dalika fiid intaa kamid oon cadayn doono wey ayib marka xaqiiqadiibaa suurageli wadi majaaskiibaa meesha ku jira majaazaadkiibaa intay bateen baa iyagu siman yihiin kee lagu xambaari oo masale iska dhiman wuxuu ku keeni doonaa baabalcumuum oon dheeraynba ayuu ku iman doonaa wuxuu ihi fain bayanahu daliilu daliil hadduu caddeeya mujmalkii macnihiisu uusan cadayn liishtiraakin aw lirujxaani majaazin calaa xaqiiqatin xataa saawaha aw linaxwi daalika ayib iyo wixii la halmaalaa waa fara badan yahay hadduu daliil yimaado waxaa laga yaaba siyaaqa lafdigu asagoo iska cad siyaaqu inuu mujmal ka dhigo waxay ku miaaliyaan wadaaduhu eh, aw yacfu waladii biyadi cuqdat nikaax wadaadda waxay dhaheen man biyadi cuqdat nikaaxi waa weliga nimanna waxay dhahan me waa zawjka ilaa an yacfuuna gabdhihii la garay inay iyagu cafiyaan aw yacfu aladii biyadihi cuqdat nikaax baa la siyaaqa mujmal ka dhigay meel lagu xambaaro waa la garan layaa asagoo macnihiisu cad yahay yaa maxalka marka la fiiriyo yaa ijmaal iman karaa iyo ijtiraag uxilat lakum bahiimaة اlancaami ilaa maa yuطlac calaykum baa la yidhi waa mujmal ilaa maa yuطlac calaykum laydinku dul akhrin doona laydin cadayn doona inta horta cadaynta aan la gaadhin macnaha xaggeen la aadnaa waa mujmal wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi aayaddu lafdigeedu waa cad yahay laakiin qadarka la bixin ayaa ijmaal ku jira isagaa ijmaal ku jira fii ma saqat الsamaء اlcushur haddii la yidhaahdo waxaan leenahay xaggee wax walba walbo samada ay waraabiso noocuu doona ha noqdee dheelli caadina ha noo soo go'dee wax walba cushur laga bixiyo ijmaal baa ku jira wadaad waa waa caam la khasisahayo ijmaalku markaa siyaaquu ka iman karaa tarkiibkaa keeni kara lafdiga qudhigiisa mufradku yaa keeni kara waa lafdi walba oo macnihiisu usan cadday way iska badan yihiin fain bayanahu daliil daliil khaariji ah hadduu caddeeyo qarina allah ka dhige sumiya mujmalkii waxaa lagu magacaabaya mubayanan mid la cadeeye mubayanan baa lagu magacaabay warubamaa sumiya in lagu magacaabaa la arkaa wainamaa sumiya ii dhigan waa khalad waa rubamaa baa loo jeedaa warubamaa sawaabku waa rubamaa weeye isma keenaysa waa inamaa warubamaa sumiya in lagu magacaa laga yaabaa bidalika mubayinka hadda aan soo maray maa kaana ibtidaa'an waadix adilaala bilowga horeba shay macnihiisu iska cad yahay in mubayan la yidhaahdo yaa laga yaabaabuu ku yidhi hadda mubayinkii muxuu kuu sheegay lafdi mujmal ahaa oo daliil kala caddeeyey ayaa waxaan dhahaynaa waa mubayan wuxuu ku yihi sheekhu waxaa laga yaabaa mubayan in la yidhaahdo lafdi marka horeba macnihiisu iska caddaa saasuu ujeedaa ma aha wainamaa sumiya ayb isma keenayso wainamaa sumiya bidalika maa kaana ibtidaaan waadixadelela ma soconays warubbamaa wey warubbamaa ayb maxaa saa loo odhanaya lkwnihi qusida fiihi اlbayaanu ibtidaan w marka u horeysaba asagu in la caddeeya yaa loogu talagalayba ayb kan marka wuxuu noqonaya waadixa dilaal ee sidaa ah mubayanka hadda marka wuxuu la mid daahirkii iyo naskii falmujmalu marka falmubayan wuxuu ku noqday mubayano kii mustalaxa oo ah lafdi macnihiisoo libirhsanaa ama uusan caddayn oo daliil kale oo khaarija ah lagu caddeeyey ama shaygii iskiiba iska caddaa ee ka nasi wاaahir in la yidhaahdo mubayan labadaa macnuu hadda kuugu tuuray wuxuu u gudbay muawalkii nas waynu soo maray daahirna waynu soo maray mutashaabihi ayb waynu soo maray ama mujmalkii marka dhan kale wadaadaha kale laga fiiriyo waynu soo maray waxaa inoo dhiman muawalkii muawalkii hadda u gudba wuxuu yidhi fain kaana lahu daahirun lafdigu hadduu macno muuqda leeyahay lam yurad laakiin aan loo jeedin waqaama daliilu daliil sharcigana uu ku istaago calaa iraadati اlmacna almarjuux macnihii libirhsanaa ama daciifka in loo jeedo fata'wiilun صaxiixun falafdu muawalun lafdiga muawal baa layidhahdaa hawsha aad samaysana waa tawiil saxiixa tawiil صaxiixa muawalkuna cinda اljumhuur waa min almutashaabih aw min almujmal ayuu ku jiraa inta hore la cadayni markuu cadaadana wuxuu u noqday nas ama daahir buu u laabanaya tayib kan muawalkii weeye marka lafdiga hadduu macno daahira leeyahay buu laakiin aan loo jeedin inaan loo jeedin see lagu ogaanayaa daliil khaarija lagu ogaaday wey waqaama daliilu calaa iraadati اlmarjuux macnihii laga xoog badnaa fata'wiilun صaxiixu wa lafdu mu'awalu waa ta'wiil sax ah waa leexin sax ah daahirkii laga leexday loo leexday macno kale oo marjuuc ah laakiin bisababi daliil daliilka ama qariin ha noqdo ama qiyaas ha noqdo ama nas kale ha noqdo waxba kala qaadi maysa laakiin ninka muawilka ah waxaa laga rabaa afar shari labaa u muhiimsan labaa u muhiimsan taana waa masalo ah, itifaaqiye oo muran ka taagnayn haddii kale nin walba wuxuu doon intuu awilo ku dhihi de annagaasaa nidhi sidaas weeye meel loo dhaqaaqa lama helayo shardiga koobaad waxaa weeye walaysa kulu tawiili bimaqbuulin shardiga koobaad waxaa weeye in lafdiga aada awilayso alafdu اlmuawal macnaha loo leexiye waa inuu aqbali karo luatan macnaha loo leexiyey waa inuu luqatan aqbali karo waxaa tidhi fulanun qaama markaas maxaad oga jeedaa qacaddan oga jeedaa baad wuu fadhiistay isma keenaysa hadde oo maxaa jiraan ku ihi somaarti inuu fadhiyo ku yidhi isagan fadhiye marka lafdiga aad awalayso eed macnaha u leexinayso waa in macnahaas lafdigu uu aqbali karo fii curfi اlmukhaaib fii curfi اlmutakalim waa meesha lagu baabee iska ilaali maxaan oga jeednaa lafdigu waxaa laga yaabaa hadda inagu haddaan awloon leexino curfigeenna iyo hadalkeenna iyo dhaqankeenna inuu macnahan aqbali karo waxaa la rabaa markaad nas q-aani awilayso ama nas nabowi awilayso lafdigan aada awishay macnahaad ku awishay inuu qaadan karay xilligii saxaabada lafdigan axadkii lahaa xilliguu noolaa ee hadlahayay macnahaad u leexisa waa inuu uu qaadan karo o ixtimaali karin saa darteed baa qaacido usuuliya waxay tahay ma banaano xamlu nusuusi cala alistilaaxaati alxaadita nusuusta in lagu xambaara lama ogolo macaani ka dambaysay salafkii laa yajuusu xamlu nusuus nusuus kitaab wasunna wey cala اlistilaaxaati اlxaadiثa maxaa yeele curfi ka dambeeyey iyo istilaax damboo yimid laguma xambaari karo matalan saxaabiga wuxuu hi min aلsunnati kada wa kada markaasuu xaatir wuxuu u jeedaa waxyaabaha sunnooyinka ah ee faradka in waxaa ka mid a ah sidaa iyo sidaa war in loo qaybiyo axkaamta loo qaybiyo shay waajiba iyo shay sunaa iyo shay farada loo qaybiyo sunadana waxaa noocaas noocaasa la yidhaha waa shayga ruuxi la yimaada la ammaano kii ka tagana aan dembi loo qoyn lagu xambaaro waa istilaax dambe usuuliyiin fuqihe waxay saxaaba yaqaaneen ma aha sunnadu waxay u yaqaaneen diinta uu nabigu la yimid ee ariiqa nabiga ku arkeen ama farducayn ha noqdo ama fardu kifaaye ha noqdo ama sunna ha noqdo marka laa yajuusu xalmu alfaadi shariica ma bannaan lagu xambaaro calى isilaaxat اxaadiia halkanay ka baxaysaa lafdiga aad awilayso waa in macnaha aad u leexiseed ku xambaartay uu yahay macno saaiq ahaa cinda اlmukhaaibi aw اlmutakalimi ninkii hadlay ama hadalka iskala agtiisa shardiga labaad ee asaasiga mutafaqa waxaa weeye waa in leexintaadu daliil uu ku tuso laabudda xamligaada iyo tawiilka naska iyo daahirka leexashadiisu waa inuu noqda lidaliilin muctabarin sharcan qaraa'in اaxwaal qaraa'in siyaaqaad daliil khaariji ah qiyaas waa in adila la timaado hadii kale w talaacub bidiin bu iska noqon talaacub bidiin ayuu iska noqon wadaadda waxay kusii daraan waa inaad ka jawaabto mucaaridka waa laabudda min ajawaab min aljawaabi cala اlmucaarid adilada kale ee daahirka aad ka tegaysa liinaysa taageeraysa waa inaad ka jawaabto ayb markaad istawa aad awisho ood culuwiga la dagaalanto kunkan digila soo fokan inaadna ka jawaabto kama jawaabi kartid ayb marka waa laabudda in aad ka jawaabto adilada iyo mucaaradka taageeraya daahirka aad leexinaysay jawaab inaad u heshaa qasab ah labada shardi hooda in sheegaa u muhiimsan aan iskaga socon aw shubhatun fata'wiilun faasidun aw shubhatun fata'wiilun faasidun fain kaana lahu daahirun lam yurad waqaama dawil calaa iraadati اlmarjuuxi fata'wiilun saxiix waqaamat shubhatun wey tana waa maxay daahirkii lafdiga daahir buu ku yahay macnihiis laakiin shubha adiga ku gashay awgeed baad u awishay kaa maxaa la ihahdaa lafdigu muawal ma aha sharcan walaa curfan laakiin agtadu muawal ka yahay tawiilkaadu magacii tawiilun faasidun shubha waa adiga maankaada maskaxaada ka tawiilaati ahlbidac oo dhan fii sifaat illah fi laxkaam waa fara badan tahay xataa axnaafta lagu eedaaya tawiil faasido meelo badan faidcaamu sitiina miskiinan miskiinan bay dhaheen waa muddan baa loo jeeda lixdan mudbix weeye ee lixdan miskiin qoodi ma aha yidhaahdeen yani lama dhagaysan karo warkaasoo kale ayu maraati nakaxad biayri idni e, waliyiha fanikaaxuha baailun marada waxay ku xambaareen mara mukaataba ayu mara'ati nakaxad biayri idni wali fanikaaxuha baailun baailun nabigu ayu ayu oo min adaalaat lcumum waan gaari doonaa ayuu isticmaalay haweenkoo dhan baa soo geli maa masiidaa ku jirta ziidad litawkiid ayuda macnaheeda cumuumka inay xoojiso dhuujisaa haddana maa loo geliyey nabigu marka imra'atinna waa yidhi waa ayumaa aayat اlcumuuma kugu jira waxaa kaloo kugu jira nakira fii ku timid shardin ku timid intaasoo cumuum oo bannaanka yaalla waxay dheen maya waxaa loo jeedaa almara almukaataba haweenay addoon ahayd oo lacag lagu dhigtay inay keento oo iyadoo sayidkeedii iyo weligii kusoo iska guursatay baa laga hadlahayaa xadiidkii intay saareeyeen bay waxay ku xambaareen suura naadiro baciida jiddan tawiil fasid kaasoo kale tawiil fasid ah ayb waa fara badan yahay aw laa lishay laa lidaliilin walaa lishubhatinba daliilkii baad awishay kaba leexisay meeshiisi iyo daahirkiis laa lidaliilin walaa lishubha daliil muctabarana ma haysid ood ku leexiso xataa shubha maskaxdaada gashay oo aad xusoo jijiiday xanafiyadu len waxay dhaheen mogta haweenadu waa haweeney baaliqa oo caaqil oo xor ah beecday ku tasaruftaa waxbixin bay leedahay marka xadiidka in la awal waa laazim bay dhaheen islaanta wuxuu ka dhigahayaa tasarufkao dhan buu ka qaadahaya shubay u iska dhaadhiciyunuy adilada caamka xadiidku ka khaasan yahay walaa tacaruda bayna khaasin wa marka laa lishubhatin laa aw laa lishayn wuxuu uga jeedaa laa lidaliilin walaa lishubhatin falacibun way binusuus waa ciyaar nusuusta lagu ciyaaro usuuliintu waxay miaal caana ka dhigeen taawiilkii raafidada in allaha yaamurkum an tadbaxuu baqaratan ay caaisha way yidhaahdeen an tadbaxuu baqara ilah wuxuu idin farhayaa inaad neef la gowracdaan waxay dhaheen neefka waxaa looga jeedaa waa caaisho xaggee haddee soo ciyaar binusuus ma ah ayib waxay dhaheen baatiniya soomku qur-aanka la sheegay kutiba calaykum siyaam waa maxay waa in sirta awliyada la qariyo الصiyaam waxaa looga jeeda bay dhaheen waa kitmaanu asraar اlأwliyaa wاlimaam اlmacsuum xajki waxay dhaheen wlaahi calى naasi xiju اlbeyti man istaطaac ilayhi sabiil waxay dhaheen waa maxay wa alqastu ilى ziyaaraة اlأwliyaaءi والصaalixiin wixii o dhan way ku tunteen ayb الsalaa waa maxay waa in imaamku ku weynaada maskaxda caqligaada iyo fikirkaada uu ku weynaado asagana aad u saafigarayso saaxiibtinimadkaada iyo jacaylkaada iyo xubigaada nusuustoo dhan diintoo dhanba bacثi iyo qiyaamaa jira waxay dhaheen waxaa maxay nufuusta aakhare la keeni nafna nafna naqaskaa lagu dhaji midna naqaskaa laga sii day bimacnaa midna iyadoo naf caadi ah oon hadda jirmi la soo celin ma jiro iyo jasad midna ma jiro ee waa maxay arwaaxda yaa midna loo raaxay midna naqaska lagu dhajinaya wixii oo dhan nusuusta waa talacub bidiin waa lacib ta'wiil lama yidhaahdo xataa looma quuro tawiil faasida looma quuro waa talaacun bisharci illaah ya am tawiil faasida iyo asagu tawiil faasid baa ka dhigaynaa lib isagu ma noqon karo ka saan u malaynay aan iskaga tagno mantuuqi weli sheekhu ku jiraaye wuxuu yidhi uma intaa kadib intawaqafa almantuuqu calaa idmaari lisidqihi aw lisixatihi caqlan aw sharcan fahuwa اliqtidaa walaa cumuuma lahu bal yuqadaru xayu tacadada alixtimaalu qadra alxaaja ka xadiidi rufca ummati alkhaa wuxuu u gudbay mantuuqii laba qism oo ka mida dalaalat اlishaara iyo dalaalat اliqtidaa dalaalaadka marka mantuuqa hoos yimaada waxaa ka mid ah dalaalat اliqtidaa mid la yidhaahdo iyo dalaalat اlishaara mid la yidhaahdo iyo dalaalat اliimaan watanbiih mid la yidhaahdo oo ku iman doonta fi kitaab اlqiyaas usuuliyiinta qaarkood way israaciyeen oo halkan ay ku wada sheegaan laakiin sheekhu dib buu inoogu dhigay wuxuu leeyahay baab اlqiyaas masaalik اlcila ayuu munaasib ku yahay buu leeyahay marka dhiba ma laha uma intaa kadib markaad soo ogaatay lafdigii inuu nas iyo daahir iyo mutashaabih uu noqon karo mutashaabih ama mujmalkiina mubayan uu noqon karo iyo hayru mubayan ayib tawiilaadka daahirka ku yimaadana ay saddex mid noqonayso mid maqbuul oo tawiil saxiixa waa midka daliil sharci a ah leh iyo mid faasid ah waa midka shubho darteed wax loo aweyn laakiin aan muctabar ahayn iyo mid iska edabdaro ah saqajaannimo iyo shuqulxumo wey iyo waxaan loo baahnay kadib wuxuu u gudbay uma intaa kadib in tawaqafa almantuuqu mantuuqi hadduu ku joogsado ku xidhnaado lisidqihi aw lisixatihi caqlan aw sharcan liidmaarin calaa idmaar dalaatu iqtidaa muxameda waa maxay waa in lafdiga dalaaladiisu ay ku xidhnaato calaa maxduufin laabudda minhu shay go-an oon laga maarmaynin in la qadaramayo macnahuusan asaxaynin buu ku xidhmaaya kaasaa marka dalaatu iqtidaa la yidhahda maxduufka meesha ka go-an huna waxaa jira <clears throat> muqtadi iyo muqtada muqtadigu waa lafdigan ku tusay in meesha wax ka go-an yahay muqtaduhuna waa maxduufkii muqadarkaa ee laabudda minhu ah fii fahmi اlmacna ee meesha la keenaya dalaaladiina waxaa le dalaalat اliqtidaa dalaalat اliqtidaa in tawaqafa almantuuqu calaa idmaarin ay calaa maxduufin mudmarin shay go-an oo la qadarayo ku xidhnaaday lisidqii sidqi lafdi hadda wuxuu bilaabay jihaatu tawaquf inuu kuu sheego lafdigu dilaaladiisu waxay ugu xidhnaanaysaa kan go-an ee muqadarka maxduufka ee mustatirka ah imaa lisidqi lafdi haddaan kaa la qadarinba weedhan baaban sax noqonaynin oon run noqonayn beenba iska noqon haddii aan la qadarin midkaa go-an ama run way noqon kartaaye laa tasixu sharcan ilaa maca almaxduuf ama way noqon kartaa saxe caqlan baysan suuro gelaynin ayib marka tawaqufku waa maxay ima yatawaqaf alafdu cala almaxduufi lisidqihi sidqi lafdi aw lisixati sharcan aw lisixati caqlan saddexdaa jahay ka timaada intaba matni uu kuu geliyey wuxuuna ku yidhi isagaana miaalin doona insha allahu tacaala lisidqihi sidqi lafdi baa ku xidhan lafdigii ayaa wuxuu ku xidhan yahay wax go-anoo qadaran waxaana xidhnaanshuhu ka imanaysaa lafdigii baan rumoobaynin calaa macnaha ku rumoobaynin in la helaba mooyeen maxduufkii iyo mudmarkii aw lisixatihi caqlan ama caqli ahaan buusan suurogeyn lafdigii haddaan loo qadarin mudmarkaas aw sharcan lisixatin sharcan saddex jiha buu kuu sheegay fa liqtidaau kaasaa la yidhahdaa lafdiga ku xidhan calaa mudmarin muqadarin maxduufin laabudda minhu waxaa loo yaqaanaa alاqtiضاء baa la yidhahdaa iqtiضاء waa maxay waa طalb isagaa dalbanaya lafdigaa dalbanaya shayga in loo qadaro walaa cumuuma lahum muqtadahaas maxduufka muqadarka cumuum ma laha yacni shay walboo suuro kara meesha qadari maysid macnaha ogu munaasabsanee u dhow baad keeni ood meesha ku qadari walaa cumul wuxuu uga jeedaa laa cumuuma lilmuqadaraat mudmaraadka meesha ku jira eed aad leedahay waa la idmaariyey oo lafdigaa ku xidhan sidqan aw sharcan aw caqlan ku xidhan aad leedahay cumuum kuma jire mid unbaad ka dooran ayb xayu bal yuqadaru waxaa la qadarayaa xayu tacadada alixtimaalu markuu ixtimaalaadka iyo mudmaraadku iyo maxduufaadku ay tiroobaan qadar alxaaja kolba waxaad oga baahan tahay adoo maqaamka firin aad qadaraysa ka xadiiثi rufica can ummati اlkhaطأ ruficadaas way ka murmaan muxadisiintu waxay leeyihiin ma sugnaanin lafdi ahaan wudca iyo tajaawaziya alfaadaasaa sunada ku sugan bay dhahaan laakiin ruficada way ka murmaan dhibba ma laha rufica can ummati اlkhaطأ waa miihaal waa tawaquf اlafdi calى idmaarin lisidqi اlafdi rufica waxaa laga koryeelay can ummati ummadayda alkhaطأu baa laga koryeelay lafdiga rafca ah ama rufica ma suurogelayo haddaan meeshan ummati iyo alkhata inta udhaxaysa wax aan la gelinin waa inaad tirado rufic can ummati waxaa laga kor yeelay almu'aakhadatu biاlkhata aw imu اlkhata in la yidhahdo aw damaan اlkhata xuun meesha in la geliyo wey damaan iyo ismi iyo xaraj iyo mu'aakhadu intuubaad qadari karta marka walaa tuqadaru ilaa biqadar اlxaaji sheekhu kusaa ku yihi cumuum mala dhihi maysid meesha waxaa ka go-an ismi baa ka go-an oo xaraj baa ka go-an oo mu'aakhada ka go-an oo damaan baa ka go-an walaa cumuuma lahu buu ku soo yidhi sheekhu marka waxaan leenahay rufic can ummatii ummadayda waxaa laga kor yeelay alkhaطa'u haddaan wax la qadarin lafdigu sax ma noqonaya luqatan maxaa yeelay wixii waa dhacay goormaa la kor yeelaa shay dhacay miyaa la kor yeeli karaa khaطa'i waa dhacay ninkii la dilaya la dil wixii lagu joogsan karay lagu joogsay ishii la ridi jiray dhacday khaطi waa yaalaa waxa la korya waa maxay wixii ka dhalan lahaa khaطa wixii ka dhalan ama mag ah ama dembi ah ama dandhow ah ayaa lagaa cafiye wey hawshu idan waxaan qadaraynaa imi baan qadaraynaa waxaan u qadaraynaa adilo kalaa tustay walaysa calaykum junaaxun fii ma akhطأtum bihi marka junaax weeye waa dembi waxaan leenahay rufic can ummatii waxaa laga kor yeelay imu اlkhaطa'i gafka ay la yimaadeen wixii dembiga ka iman laha baa loo cafiyey macnahaasaan qadaraynaa liyakuuna lafdu saadiqan fii dilaalatihi saas wey macnahaasaa la sheegay inaan damaanka iyo dandhagu aan la kor yeelin maxaad maxaad laman u qadin waxaan leenahay khata dhacay oo dandhow laa jira wamaa kaana limumin an yaqtula mumina ilaa khaaan kadibna maxaa la saaray ruuxii dilkaa geystay iyo tolkiiba kafaaro asagaa la yidhi feedha horta lagu geliyo dandhowna tolkii yaa fooda loo geliyey idan dandhowgii lama kor yeelin waa lagaa rabaa marka mu'aakhadadii bilimi ayaa ayaan meesha ku qadarina wanaxwu ayib wanaxwi cafwan was'al اlqarya kana wuxuu ujeeda waa miaalu mihaalu tawaquf اlcaqli atawaquf اlcaqli yani lafdiga sixidiisa asixidiisa u asaxo caqlan waxaa ku xidhan in la qadaro mudmar damiir la qadaro dmir waxaan oga jeednaa maxduuf muqadar ah damiirkii naxwadii ajrumi ogama jeedno wasal ahl اlqarya waa inaan qadaro bimacnaa markaan qaryada ka dhigno abniyada oon derbiga iyo dhistaa iyo ka dhisno hawsha ka dhigno haddee ma dhisba wax la weydiin karaa wey caqli wuxuu ku le warda dhis lama hadli kare wadaadow wax kale ii sheeg marka ahli baan qadaraynaa wasal ahla اlqaryati tawaqafa allafdu wuxuu ku dhexsnaaday calىa mudmarin oo ahli ah liyasduqa aw liyaصixa caqlan macnuhu suu macquul u noqdo sidaasuu u jeedaa waxaa ka mid a aayado badan oo qur-aanka lagu miaaliya hade waxaa ka mid a anadrbi casaaka اlbaxra fanfalqa la yidhi nabi muuse waxaa la amray ushaada ku dhufo badda ama webiga ku siidaa fanfalqa waxaan leenaha de waa ku dhuftay wey idrib bcsaaka fanfalqa man waa maxay baa qadaran meesha ku jirta liyasixa caqlan sabab baa nabiga loo diray sababkii buu sameeyey aan dhahno kadibna dee waxaa ka dhashay aharkiisii baa ka dhashay muqadarka waxaana tusahay weeye caqliga waa tawaqufkii caqliga saasay u jeedaan ayb kii sharciga ahaa wanaxwi actiq cabdaka cani calaa kada baa jir actiq cabdaka addoonkaada iga xore cani aniga calaa kada igaga xore idan haddee sharcan buu suuro gelayn waxay ku dhacdaa shay adugu aad leedahay alcidqu wuxuu ku dhacaa mamluuk wax adiga ku aada xoreeya walaa cidqa fii ma laa yamlik ayib walaa bayca fii ma laa tamlik xadiidka xakiim ood garanaysa marka say ku suuro hebelow addoonkaada aniga iga xore calaa kadana igaga xore waxaan leenaha macnadu waxaa weeye addoonka horta iga iibi kadibna iga xore wakaalatan canii milkigaan hormarinaynaa kadibna wakaaladii baan xijinaynaa marka waa taqdiiru lmacduumi kalmawjuud meeshii muqadaraadka uu gelin jiray qaraafi oo kale wey almuhim khulaasadu waxaa weeye way badan tahay way ku badan shareecada way ku badan tahay hadduu dhaho laakiin actiq cabdaka canii majaanan maxaad leedihiin ya ciyaar maha way suugaysa waa hiba hiba maxdaan leenaha hiba maxdaad leedihin marna waa beec marna waa hiba maxdi ah waxaan ku addoonkaada iga xoree majaanan aniga iga xore markaasuu kaa xoreey ku dhaqaaqay macnaheedu waa maxay addoonku ku siiyey mataymise maaha hebelow waxaan ku addoonkaada aniga iga xoree musaas ahaa wuu xoreeyey ma asagaa isku xoreeyey mise intuu ku siiyey buu kaa xoreeyey waxaan leenahay intuu ku siiyey waan qadaraynaa intuu ku siiyey buu kaa xoreeyey ya hadalkaan rabnaa liyas inuu asaxo sharcan faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra la yidhi meesha maxaa ku jira fa afdara soo ma faman kaana minkum mariidan kii xanuunsan calaa safar ama jid haya bir ramadaanna la galo waxaa la yidhi fa ciddatu mina maalmo kalaa laga rabaa inuu soomo idan suu u asaxo sharcan waxaan leenahay soonka dhexdiisa ku afuraa la rabaa isagoo musaafura afura kadib baa laga rabaa maalmaha markuu soon dhammaado laakiin hadduuba soom waxba looma haysto marka ereyganaan rabnaa inuu sharcan asaxo hadduu calaakada iga xodha waa beec baan leenahay hadduu yidhaahda majaana igaga xoran waxaan leenahay waa hibo maxdi ah al qolyaha la yidhahdo mxuu aha xanafiyadu kii horeen soo maray unbay u yaqaanaan mxuu ahaa eh, iqtidaa kanunbay iqtidaa u yaqaanaan sharciga afka labada horeen soo maray maxduuf iyo mudmar bay yidhahdaan midka caqligaha iyo kii lafdigaha macno kale u yaqaanaan farqi bayna sheegen waxay yidhahdaan midka hore isagu asaxaya eh, uu dhacaya isagoon lafdigii wax takyiira ku imanin icraabka isbedelin buu asaxaya ama midka labada horeen soo maray ahaa wasa qaryati iyo maa kal kumi rufica marka la qadaro mudmarka la qadaro ciraabki baa isbedeli macna isbedel hadda waan so rufica an ummati alkhaau baan isku ogeyn alkhaau ayib hadda la way noqon hadi wax la qadaro imu lkhaai marka ka hore oo e, lisidqi lafdi iyo iyo sixadii caqliga ahayd waxay u yaqaaneen mudmar iyo maxduuf bay yidhaahdaan macnahaasay u yaqaanaan ama dalaalat اliqtidaa kan bas ah liyaصixa sharcan bay u isticmaaleen xanafiyadu halkaasay nagaga tageen intayna marka ka tegeen dalaalat اliqtidaa iyo dalaalat اlishaaraba oo hadda soo socota qolya waxay dhahen waa min almantuuq waa siduu sheekhu maray waa siduu sheekhu maray waa min almantuuq niman waxay dhahen maye waa min almafhuum waa ra'yu aktar اlusuuliyiin niman waxay dhaheen waa waasita u dhaxaysa bayna almantuuqi wاlmafhuum dalaalat اlishaara wاliqtidaa waxay dhaheen wakadalika dalaalat اlimaai wاtanbiih oo ku iman doonta fii baabi اlqiyaas fi masalik اlcila waxay idhaahdeen waa waasita bayna almantuuqi wاlmafhuum saddexdaa ra'yi baa jirta dalaalat اliqtidaai wاlishaara waa min almantuuq waa siduu sheekhu maray iyo maye waa min almafhuum oo waa siday aktar usuuliyiin maraan iyo in la waa waasita bayna almantuuqi wاlmafhuum fain dalla lafdu fain dalla hadduu tuso lafdan baa ii dhiga aniga lafdun bayna ku ficlay dhiba ma lehe ayb fain dalla hadduuso lafdan min jihati lafd calaa amrin macnuu tusay lam yuqsad bilafdi lafdiga aan looga jeedin fadalaalat اlishaara la yidhaahda dalaalat اlishaara waa maxay waa dalaalat lafdi calaa macnan hayri maqsuud lafdiga wuxuu kutusayaa macna hayru maqsuudah laakinahu laazimu lilmaqsuud khulaasadeedu waa inta dalaat اlishaara lafdigu waa dalaat lafdi calaa macnan hayri maqsuud macno aan loo qasdin oo mutakalimka u qasdin buu lafdiga ku tusahaya haddee macnaha aan loo qasdin see lafdigu igu tusi laazimu lilmaqsuud baan leenahay waa macno laazimaya maqsuudkii buu laazimaya saa darteed baa looga dheehdaa fadalaat اlishaara la yidhahda naxwu qowlihi tacaala faاlآana baashiruhuna uxila lakum leylata siyaami الrafathu ilى nisaa'ikum huna libaasu lakum waantum libaasu lahuna calima allahu anakum idan si loo wada maxaa la yidhi faاlآana baashiruhuna ayib habeenkii haweenkiina u galmoodaa la yidhi uxila leylata siyaami rafat dii la yidhi habeenkaa ramadaan oo dhan wixii galmaa iyo mxuu ahay raashiin cabitana waa noo fasaxan yahay soonna wuxuu ka bilowdaa uluucu اlfajri buu ka bilowdaa waxaan ka fahnay marka naxwu qowl falana baashiruhunna oo laga fahmo ama tuso calaa sixati sowmi اljunubi ninkii janaabada qaba soomkiisu inuu asaxaayo idan waxaad leedahay nasku wuxuu ku tusay wixii habeen oo dhanba in galmadu ay furan tahay soonna wuxuu bilowdaa bacda uluuci اlfajri ayuu bilowdaa waxaan ka fahanay ninkii asagoo janaabo qaba waaguu u baryo oon qabaysanin soonkiisi inuu yahay saxiix maxaa yeele habeen lama soomi jirin soonna wuxuu bilowdaa cinda طuluuci اlfajri buu bilowdaa haddii marka anagoo janaabo qaba waagu ii baryo janaabadan goormaan galay habeenkii baan galay soonna goonuu bilowdaa idan kala soonka iyo habeenkii muddo xadidan ma aha waa in yar oon qabays la gelin karin addoonkanu xaq u leeyahay su u fadhiyo u fadhiyo u fadhiyo iskaga sugaay markay dhac tidhaahdo ogtu caddaato inuu qabaysto maxaa ilahi baa yidhi uxila lakum leyla siyaami arafath ilaa nisaa'ikum ayb xataa yatabayan lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswad ilaa atabayan waa xor baana khiyaarkaasan haysta marka waxaan ka fahnay aayadda in soomuuljunubi uu asaxahayo yani waa ishaara fog weeye waa dalaalat lafdi calaa macna oo sixatu soomuuljunubi ah hayri maqsuud aayadda waxaa logala hadla loo jeeday in ummadda loo sheego galmo iyo gu iyo curashiinba wixii habeen ah inuu u fasaxay hada huwa macna maqsuud laakiin sixatu soomuuljunub waa macna hayr maqsuud laakina waa laazimun lilmaqsuud oo habeen waa fasaxantihin buu ku dhagan yahaad fasax habeenku wuxuu keenay fasaxiga haddaan dheeraysto inuusoon igu soo beegmo anoon janaabo qaba marka waa war dhib badan wey wadaadda waxay ka hoosgeliyaan aayadda id waxamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahran iyo wafisaaluhu fii caamayni ay ka soo saareen aqalu muddat اlxamli haweenay uurka u yaray ku dhasho ilmo xaya ku dhasho waa lix bilood bay labada aayad ka soo saareen waxamlu wafisaaluhu alaaثuuna shahran gabadhu intay ilmaha sido iyo intay nuujinayso ilahi wuxuu hi waa soddon bilood soddon bilood wey kadib soddonkaa biloodna waxay iskugu jirtaa uur iyo iyo nuujin matayimse ma aha kadibna aayad kale waxay tii wafisaaluhu fii caamayni ilmaha inta lagu nuujiyo lagu guriyo waa laba sano laba sano waa labaatan iyo afar bilood labaatan iyo afar bilood ka jar soddon bilood maxaa soo baxay lix bilood waxay u cayimantay oo u go'day aqalu muddat اlxaml cali baana sidaa ku ijtihaaday waana lagu raacay labada aayadood waxay ka hadashay nuugmadu int inay laba sano gaadho tuna waxay ka hadashay nuugmo iyo ur wada socdo inay soddon tahay hada huwa macna maqsuud laakiin macnaan kala baxayn laazimin lilmaqsuud dalaalat اlishaara wadaadda ku tirayeen laakiin sida sawaabka ah dalaalat tarkiib baa tan la yidhaahdaa dalaalat tarkiib ayaa la yidhahda wayna ka xog badantahay dalaalaadka hadda la soo sheegay oo dhan bay ka xog badantahay wixii ishaaraad iyo imaa dalaalat tarkiib waa maxay waa damu nasin ilaa nasin liyadulla calaa macnan waaxid nas baad nas ku biirin aayad baad aayad ku qaban xadiid baad xadiid ku qaban kadibna macno waaxida kaaga soo boday oo xoog badan dalaalat liqtiraam buu u dhow yahay laakiin waa ka xog badan yahay huwa asaxu daliila waaqwى xujata cinda ahli اlcilm wadamu nasin ilى nasin liyufiida xukma sharciya aw macna sharciya marka dalaalatu nasi tarkiib baa la yihahda midda dalaalatu tarkiib baa loo yaqaan lakin wadaadda waxay hosgeeyeen dalaalatu lishaara dhiba ma way fara badan tahay aad waxay u sharxay qolya xanafiyada aad iskugu dhiba hawsha aad u faahfaahiya ayib wain wain yakun laa fi maxali nutqi dalaalatuhu fahuwa almafhuumu wahuwa wuxuu u gudbay mafhuum mantuuqi buu soo dhameeyey aqsaamtiisii dalaalat اliqtidaa waad soo marteen dalaalat اlishaara haddaan maraynaa waxaa kuu dhiman dalaaladkii muhiimka ahaa dalaalat اliimaai wاtanbiih dalaalat اliimaai wاtanbiihna waxay ku iman doontaa fi kitaab اlqiyaas masalik اlcila ayib marka cilada mustanbatada ah iyo midda mansuuda laga hadlayo hilkaa xilligaas iman doontaa insha allahu tacaala wain yakun yahay wain yakun dalaalatuhu daasaa ku yaad hore soo marsanaysa wain yakun dalaalatu lafdi hadday tahay cala almacnaa laa fii maxali nudqi wain lam takun buu hoosta ku qoraaya dhibba ma waana iskeenaysaa un wain lam yakun dilaalatuhu dilaalatu lafdi cala almacnaa haddaysan ahayn laa fii maxali nudqi lafdigu talafudka lagu hadlayba haddaan macnaha laga fahmaynin fa huwa almafhuumi baa la yidhahdaa fahuwa mafhuum ayaa la yidhahda mafhuumku waa maxay hadda waa laazim ereyga laga fahmaayo labuna sheekhu u qaybin doonaa waa maxay haddaynu soo sheegnay waa dalaalatu lafdi calaa macnan laa fii maxali nutqi mukhaalafo iyo muwaafaqu noqon doonaa muwaafaqadii wuxuu u qaybin doonaa faxwa alkhitaab iyo laxna alkhitaab buu u qaybin doonaa asagaaba sheekhu sharxi aan soconno wa huwa mafhuumkiina imaa mafhuum muwaafaqatin inuu noqdo mafhuum muwaafaqo mafhuum muwaafaqo waa maxay madkuurka la sheegay iyo maskuudka ayaa iswaafaqahaya fi lxukm lafdigan aad ku dhawaaqday macnaha mantuuqa uu ku yahay iyo macnaha laga aad ka aamustay waxay ku sinaanayaan xukunka way iswaafaqeen weeye tawaafaqa almacnayaani fi lxukmi isagaa sharxi doona sheikhu goormo weeye waa in waafaqa xukmu lmaskuuti ka laga aamusay xukumkiisu hadduu ku beegmo xukma almadkuur ka la sheegay ayb fain kaana hadduu yahay almaskuutu wey wlaa mid ku mudan baa macnaha min almanduuqi fahuwa faxw alkhiaab baa la yidhahdaa faxw alkhiaab min alfaxa baa laga keenay digsiga iyo marka wax la kariyo oo daboolka saa looga qaado maxaa kugu soo gufaacahay wixii la karinhayey aduu carfaya aduu urhaya wixbaa kaf ku siinaya saasaa lafdiga marka lagu dhawaaqo macnihii laga aamusan maskuudkaada markaaba sanka gelaya wey intaadan aadan dhuganinba kii malfuudka ahaa ayb macaani badan baa lagu miaaliya ka qowlihi tacaala falaa taqul lahumaa uffin amilo badan bay ku keenaan kaasaa ka mid a ah. falaa taqul lahumaa uffin waxaan leenahay waa mafhuum muwaafaqo waa noociisii ahaa faxwa limaada faxwa aan u dhahnay maxaa yeelay macaha laga aamusay iyo ka la sheegay ee ku sheegan aayadda ka laga aamusay baa xukumka taxriimka ah kaga cad kagana xoog badanka kale falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa uf ha ku dhihin oo hadalka hooye iyo waalid ha dhibsanin baa aayadda ku jiri atafiif iyo darbigu kee daran falaa tadribhumaa laguma dhihine falaa taqul lahumaa uffin baa lagu yidhi haddaad tirahda hooye uf hadhihin ba laakiin haddaad dhankalaas dhimala ka war oo indhaha aan taabto oo dhangadayso ayb miday muuse qaraabo yihiin ba waa intuu hooyadii gacanta ku dhegay oo saa u maroojiyey markaysaa alla hooya tiray buu ganac ul ka raaci maxaad u malaynaysaa waa dhowadu hooyo ii timid baan weydiiyo meella waa qaban layahay meel uu dego iyo meel qabato ayb muusaan iskaga riixaya aniguna qaraabaan nahay laakiin wixii khatara waa la iska fogeeyaa ma ogtahay ayib marka aafo weeye marka darbigu maskuutu canhugu waa kee macnaha laga aamuso waa maxay waa addarbu aw alqatlu aw allatmu waxaasoo dhan baa laga aamusa manduuqa la sheegayna waa maxay falaa taqul lahumaa ufin ta'fiif ka laga aamusay iyo ka la sheekee macnaha ku badan kee mudan in la xarimo waciidka ayb kaas maxaa la yidhahdaa fain kaana almaskuutu wlaa bilmacnaa min almantuuqi fahuwa faxwa alkhiaab lafdigii wixii ka soo gufaacayey ama ka soo boodaya weeye kan asaga faxwa khiaaba xanafiyadu waxay u yaqaanaan dalaalat nas dalaalat nas iyo cibaarat nas iyo ishaarat nas iyo afartaas ay igu leeyihiin waa ummad gooni u socoto hadda baabkeeda ma geli karo ayb wain kaana hadduu yahay maskuudkii musaawiya mid la siman <clears throat> lilmanطuuqi falaxnu اlkhiطaab baa la yihahdaa waxaynu soo wadnay marka hadday <clears throat> maskuudki iyo manduuqi isku macno ku sinadaan macnaha falaxnu lkhitaab baa la yidhahdaa laxnu khitaabku <clears throat> waxay ku miaaliyaan in ladii yakul amwaal yatama ظulman inama yakuluna fi buطuuni naara wasayaslowna saciira marka eh, agoontii waxaa la xarimay aklu ammaalihim maalkoodoo la cuno waxaadda sheegan waa akligii haddii la gubo ama la baabi'iyo ama la itlaafiyo bal ka warrama kaasna waa maskuudkii <clears throat> marka waxaan leenahay wasayaslowna saciirun oo waciidka ah iyo xukumka laga ratibay aayaddu ay sheegtay way ku siman yihiin maalkii agoonta inaad cunto iyo inaad si kale u isticmaasho iyo inaad baabi'iso idan almaskuutu oo qatligii iyo xarqigii iyo itlaaftii iyo iqraaqii biyo lagu maansheeye ahaa way ku siman yihiin xukumkii oo waciidka ah oo ah inamaa yaakuuna fii butuumi naaran wasayaslowna saciiran way ku siman yihiin kaas waxaa leh laxnu lkhitaab laxniguna waa dhadhansiga aad shayga dhadhansataa la yihahda walatacrifanahum fii lani اqwl fii laxni اlqowl <clears throat> tii hore waxaa ka mida intaana ka tegaya maladu tii hore aad soo marteen waxay ku miaaliyaan qowluhu tacaala <clears throat> tii hore maxay ahayd faxwa khiaabkii faman yacmal miqaala daratin khayra yara manduuqu waa maxay wax yaroo daraa ruuxi sameeye aakhara ilahay waa ku abaalmarinaya maxaa min baab alawlaa ah qintaar iyo qow ninka la yimaado camal saalixana ilahay waa ku abaalmarinaya nacam buuri sheekhu ashaaficiyu radi allahu tacaala canhu yajcal wuxuu ka yeelaa midla haadaa kanoo kale qiyaasan buu ka yeelaa lilmaskuuti cala almadkuur imaam shaafici labada hadda aynu marayno ka e, e, faxwa khiaabka ah iyo laxnu khiaabkuba wuxuu ka dhigaa qiyaas jali ama qiyaas fi macna اasl ka horena qiyaas fi macna asli buu ka dhigaa kan dambana qiyaas jali ayuu ka dhigaa wuxuu leeyahay kii la sheegay ayaa wuxuu noqonayaa e, maqiisu calayhi ka shee aan la sheeginna waa maqiiskii xukumkuna waa maxay waa kaa sheegan ama waciidka ama hadda la cadeey ciladuna hadda markaynu marayna falaa tuqiloma ufin tafiifku iyo darbiguna alcila aljaamica baynahuma waa alada alada ayib halkaasa unba la maraysa tii hadda laxmulkhitaabka ahayd ee ku saabsanayd agoonta xoolahooda in la cuno iyo in la baabaashana ciladu waa maxay waa alitlaaf oo aan baabiyin cilada jaamicada ay iman karaan laa bidalaalat اlmuwaafaqati dalaalata lafdiya asagoo ma qabo laba ra'yi baa sheekh laga soo guriya inuu la yidhah waa dalaala lafdiya iyo in la yhah waa qiyaas iyo qiyaas la yidhahdo laa bidalaalati lafdi almuwaafaqati muwaafaqo sheekhu oma arka buui oomana arka dilaalatan lafdiyatan ay tustay wuxuu leeyahay lafdiga wuxuu tusay macnihii jaamic ahaa maskuutuna waa maqiisun calayhi cala almadkuuri bijaamic alcila xukumkuna waa madkuur sidaas ayay leeyihiin wla lafdi lilacami curfan wala bikownihi majaazan lilacami biqaraa'ina madaahib dhowra ku jira dilaalat mxuu ahaayey mafhuul muwaafaqa ma dilaala lafdiya wadciya mise waa dilaala qiyaasiya ra'yu اljumhuur waa dilaala lafdiya ra'yu shaafici sida mashhuurkana waa dilaala qiyaasiya labadaa madhab ka soo tagnay laba madhab oo kaloo jira ayuu meeshan ku ishaaraya mid wuxuu ku ishaaray wala lafd walaa dalaalatu lafdina ma aha lilacami macnihii guud uu tusay lafdigu curfan oo kuu tusay walaa bikownihi kownii lafdi u yahay ma aha majaazan lilacami biqaraa'ina laba madhab kii saddexaad iyo kii afraad meesha kuu geliy ayb midkan afraad asagu waa midka saddexaad u horeeya wala lafdi lilacami curfan waa madhabka saddexaad buu ishaaraya oo ah qolyaa waxay qabaan lafdigu wuxuu tusahayaa macnihii akhaska ahaa falaa taqul lahumaa uffin markaad tidhi iyo akuuna amwaal dulman markaad tidhi iyo faman yacmal midqaala daratin khayran yarahu intaa iyo wixii la halmaalaba waa maxay lafdigu wuxuu tusayaa macno khaas ah oo ta'fiif ah ama aklu maal yatiim ah ama ilaahay inuu kaa abaalmarinaya hawaab iyo jasakaasiin midqaala dara ah. laakiin waxay dhaheen macnaha khaaska ah ayaa curfigu naqliyo rarayo u isticmaalay macno caam ah adaaba hadda moodaya macno khaas in la isticmaalhaye waxay ka dhigan tahay wa min baabi iطlaaq اljuز'i wa iraadat اlkulli lafdigu waxay dhaheen waa lafdi akhas ah laakinahu nuqila curfan ila almacna alacami marka tiina wuu baabi wuxuu uhi wala lafd mana aha walaa dalaalat lafdi lilacami curfan walaa dalaalat lafdi alkhaas de khaas baa lafdigu soo ma aha lilacami curfanna ma aha ayib saasay leeyihin oo waxay leeyihin hadda falaa taqul lahuma uffin macnaheedu waxaa weeye falaa eh, tudihima ha dhibina oo lafdigu uf ahaa waa kinaaya canilada oo macno caam ah curfigaana keenay haddaan ku dhowr waalidka indhaha ku gubin maxaan u jeedaa waalidka ha dhibin baan ujeedaa marka taasna wuu diidan yahay sheekhu wuxuu leeyahay ma ah walaa bikownihi majaazan lilacami biqaraa'ina wa madhabka afraad oo madhabka asagu wuxuu leeyahay lafdigaa la iطlaaqay cala alcami iطlaaqan majaaziya lafdiga ayaa la ilaaqay waxaa lagu ilaaqay ilaaq majaazi ah wa min baabi ilaaq اlakhasi cala acami bidilaalat الsiyaaq wاlqaraa'in kan iyo kan maxaa u dhexeeya kii hore iyo kan waxaa u dhexeeya kii hore wuxuu noqday way xaqiiqa curfiya ta'fiifkii iyo akligii in loo isticmaalo macnahan khaaska la ilaaqo loona jeedo macnaha guud caan buu noqday wuuna ijtihaaray xataa saara xaqiiqatan curfiya waa kii hore kan dambana waa maxay lafdi khaasaa la ilaaqay macno guud baana loo jeedaa majaazan baana loogu jeeda laakiin lam yashtahir ijtihaar alwali xataa yakuuna xaqiiqatan curfiya waxaan ku garanaynaa in loo jeedo majaaskii bidalaa'il الsiyaaqi wاlqaraa'in midna wuxuu gaaro wey inuu noqo xaqiiqa curfiya midna ma gaadhin baynu oga jeedaan wax kalaba ma aha intaasna qolyahaas ayuu isagoo ku naqdinaya ayuu ku naqdinaya muhiimadu waa maxay labada madhab baa caan u ah in la yidhaahdo mafhuum muwaafaqa dalaalatu cala almacaani waa maxay manduuqan wa maskuutanba waa waa dilaala lafdiya wadciya iyo me waa qiyaas labadaa macnaa meesha ku jira sheekhu wuxuu uhi wa in khaalafa hadduu khilaafo wuxuu u gudba nooci labaad mafhuumku wuxuu u qaabsanaa muwaafaqo iyo iyo mukhaalafo in maskuudka iyo madkuurku ay isku xugum noqdaan intan yarta inaan raaci karaan isku dayaya meel la istaagi kara ma aha inta yarta aan gaadhsiiyo insha allah waraanba waan soo riixaye miyaad fahmi laadihiin codkaygaso lama maqlahayo bas dhib ma lah inaan bal gaadhsiiyaan isku dayo insha allah <clears throat> muwaafaqo wuxuu ahaa in maskuudka iyo mantuuqa ay xugum noqdaan mukhaalafana waa maxay mantuuqu xugum gooni uu yeelan maskuudkuna xugum ka bedelan buu yeelanaya wain khaalafa hadduu garab maro xukmu lmaskuuti kii la sheegay xugumkiisu almadkuura ay xukma almadkuuri fa huwa mafcuul mukhaalafa la yidhahdaa waxaan ka fahnay lafdiga maa yukhaalifu macna اlmanطuq wainama yakuunu xujad kan dambe aad baa lagu daga kaa hore waa xujo cinda jumhuur اlusuuliyin waa xujo niman baa ijmac soo guuriya laakiin mafaahiimtoo dhanba niman diidaa jira mafaahiimtoo dhanba ama muwaafaqo ha noqdo ama mukhaalafo ha noqdo niman diidaa jira laakiin midka hore muwaafaqada asagu wax lagu diido quman ma muuqato khilaaf ku jira khilaaf sii weyn ma aha ayb nimanka ijmaaca soo guuriyena nudra mukhaalif bay ka soo waa iska tuureen wadaadaha kale amaa kan asagu dagaal badan baa ka yaala laakiin xujiyadiisu waa ijmac saxaaba ijmac saxaaba xujiyatu mafhum mukhaalafa saxaabadaa ku ijmaacday isticmaalkoodii khilaafka dambe marka usuuliyiinta iyo mutakalimiinta iyo waxbaha ku mashquulin qawaacid اlusuul badankeed waa masaa'il ay salafku isticmaaliba saxaabadu laga hayay u badan tahay tafaariic fara badanba mooyeen tusaale gaanfi saxiix waxaa ku yimid yacla bn umaya u yimi sayidina cumar markaasuni cumarow ilaahay subxaana wa qur-aanka wuxuu ku sheegay markaan safare aan gaalo ka cabsanayni inaan salaada gaabinno falaysa calaykum junaxu an taqsuru min aلsalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu baa qur-aan timid ilaahay wuxuu shardiyey inaan khowf jiro oon gaalo ka baqayno innagoo aamin ah oo guryaheenni joogno oo aan cidno ka cabsanayna ama safar caadi a ku jiro xajayna gaala ilaahay jebiyeen maxaan salaadda u gaabinaynaa buuri maxaan salaadda u gaabinaynaa wuxuu yihi sayidina cumar cajibtu mima cajibta minhu fasa'altu rasuul اllahi can waxaad la yaabtay baan la yaab mafhuumu shardi baa la yidhahdaa falaysa calaykum juna waa iman doontaa mafhuumu shardi weeye falaysa calaykum junaxu an taqsuu min الsalaa in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu shardiga waxaa laga fahmay markaan aamin nahay salaadda inaanan gaabinayno haddaan gaalo ka baqaynana aan gaabsanno matmise maaha aayaddii fahansiyi buuhi cumaru wuxuu ihi saad oola yaabtay ayaan oola yaabay gaabinteenu nabigan u tegay nabigu muxuu yidhi waa sadaqatun tasadaq allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah sadaqa iyo ruqsa rabbi idin siiye weeye iska isticmaaloo wata labada saxaabi oo luqawiyiina saliiqiyiina fusaxaaulcarab ah maxay isku waafaqeen laabudda min ictibaari mafhuumi الsharطi fi اlaaya nabiguna muusa dhihin ya waxaa idiin sheegay hor fadhiista qur-aanko dhan baa idinku dabagedoomay luqana ma taqaanaane soo qaata sabr nabi muxuu hi waa runtiine waa sadaqa min allahi subxaanaه wa tacaala sayidina ibn cabaas aayaddii suuraة الnisa in imruun halaka laysa lahu walahu ukhtun falahaa nisfu ma tarak wayariثuha in lam yakun laha walad fain kaanat tnatin ayadda wuxuu ka qaatay ana alkhta laa tariu maca albinti aslan wuxuu ihi ilaahay wuxuu u shardiyey fii irti اlkhti ay dhaxasho wax dhaxasho cadam اlwalad mafhuumu shardiguu ku dheg wuxuu hi marka alakhawaatu maca albanaati waa casabatun atradan diiday buu jumhuure waa ka diiday wadaad walboo saxaabigaa naqdiyo saxaabada ka tirsan wuxuu daliishadaa daliil kala mooyeen nin yidhi ma jiro mafhuumkan aad ku dhegtay hayru muctabar waa xujay u arkeen kadibna xadiidkii waxay ku baabi'iyeen xadiidkii ibn mascuud waad garanaysaa sidoo kale cawlka markuu diiday mafhuumkaasoo kale ugu dhagay markuu diiday masalatu raddi radd mafhuumkaasuu ku dhagay ilaahay subxaana watacaala ma dhaheen buui warasadu markay yaraato haddii xoolaa loogu celcelinhayo wain kaanad waaxidan falaha nisfu hooyadu falumihi uluثu aabbuhu sudusu gabadhu haddaan welad jirin walaalkeedna ay dhaxlayso falaha nisfu maa tarag haddii loogu celinhayo nisfi ilahay ma sheegeen buui sheegiddan la sheeg muu ku waa mafhuum cadad wuu iman doonaa mafhuum cadad wuu iman doonaa marka mafaahiimtu meelo badan marka la ururiy saxaabadu way xujaysteen bilaa mukhaalif warka dambe marka iska gadaal ka soo ruxuleeyey yuusan idan wareerin sheekhu wuxuu uhi wa yakuunu xujatan fuul mukhaalaf xuja wuxuu noqdaa bishuruudin buu ku noqdaa wa waxaa lagu magacaaba shuruud isaga tirin doone xiina idin markuu xujo yahay mafhuul mukhaalaf waxaa la daliil alkhitaab khitaabka daliilkiisa hadalkii lafdigii wuxuu ku tusahayey oo ku ishaarahayay minhaa shuruudda waxaa ka mid a ah, shuruuddu waa laba qaybood mid u noqonaysa maskuudka mid u noqonaysa madkuurka manduuqa la sheegay iyo maskuudkaay u kala noqonayaan shardiga koobaad keliya n ku daray wuxuu yidhi sheekhu minhaa baan iska istaagnaa wallahu aclam shuruuddaan iska istaagna Thank you.